بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب القول في حروف المعاني wuxuu baab u yahay alqowl in laga hadlo laga waramo في حروف المعاني حروفtii macaanida ku tusaysay حروف المعاني هنا waxaa laga rabaa waxaa laga wadaa الحروف الموضوعة للدلالة على معاني مخصوصة بخلاف حروف المباني حروف oo ah daalatun calaa macaanin makhsuusa khaas ah oo gooni ah ayaa halkan looga hadlahayaa taa macneed waxa weye khilaafka ah oo ka duwan xuruufulmabaani xuruufulmabaani waa midda kelimadu ka koobanta dee alifba taja ka koobanta midda ayada ayaa la yihahdaa xuruufulmabaani la yihahdaa ama xuruufulmacaani waxay kutusaysaa ujeedooyin iyo dano ayaa lagu gutaawo marka imaamku wuxuu yah hadda abu isxaaq shiraazi alqowl fii xuruuf اlmacaani sida la og yahayna xuruuf keliya ma ahane e, asmaa waxaa jirta macaani ayana ku tusaysabaa jirta marka muxuu u dhihi waayey inuu dhahay ku fiicneed u yidhaahdo alqowlu fii adawaati اlmacaani inuu yidhahdo alqowlu baabu lqowli fii adawaati اlmacaani saas adawaad inuu yidhaahdo oo adawaad markii le waxaa kuu wada geli lahaa e, alxuruuf walasmaa baa kuu geli lahaa saasaa soo geli lahaa ayb laakiin asagoo hadda xuruuf buu yidhi waxayna u badantay inuu saa u yidhi e, dawaadado kalena waa dhahaanay waxaa badan xuruufta baabkan ku badan xuruufta ayaa ku badan oo asmaada kaga badan marka inay saas tahay min baab taqliib ay tahay waa laga yaabaa ayib marka xuruufta baabkan ee usuul fiqigana dadku inta badan dad baa waxay yidhahdaan waa iska istacaa waa caariyo oo waa la soo waxeeyo laakiin caariye ha ahaato baab ha looga hadla naxwi luqa ha looga hadlo laakiin usuuliyiintu halkan inay sheegaan oy baraarujiyaan sida qofka aalibulcilmiga usuulka baranahayo rabo inuu wax istidlaalsado iyo fuqahada iyo eh, muxadisiinta waa muhiimu in lagugu baraarujiyo in lagu tusiyo maadaama la joogo hadda usuul iyo istidlaal iyo qaabka wax loo dejiyo in lagu yihahdo qaabka wax loo daliishado oo loo dejiyo oo laga intilaaqa waxaa ka mida eh, luqa ka mida la soco marka luuqadda inaad wakti ku bixiso oon akhrino oon daraasayno oo wakhtigeenna intiisa badan aan siino si hadhow waxa aanu ku hadlaynaa ay u noqdaan wax sugan alkitaab wasunna warsidaal wasdimbaad inuu noqdo waa daruuri wey haddii kale waxay noqonaysaa haddee eh, ku celcelin bay noqonaysaa wadaadku siduu wax yidhi adna inaad tiraahdo wadaadku aayadda su u fasiray waxaa leey inaad aduguna u fasirto siduu wadaadka xadiisku u laqbayay adna inaad u laqmayso wax intaa ka gudubsan oo ka hooseeya oo istimbaada ama fahan ah ama aad la soo baxaysana aysan jirin weligaa marka waxaa weeye saas xaaladu iska ka hadlin weeye fii baabin laga hadlo oo min abwaabi naxw ah naxwaha abwaabtiisi baab ka mida ah oo muhiim oo weyn ayaa maxaa ah la baa laga hadlahayaa saas daraaddeed xuruufta dee xurufu jirkii baa ka mid waad ah, garanaysaan xuruufta xuruf jirki baa ka mida xuruufulqasamkii baa ka mida marka xuruuftaasoo dhan baa ka mida marka baab weyn oo min abwaabi eh, eh, naxwa ah weeye buu ku yiri meeshan waa runtiis wey waa sax wey ayb eh, kutubde gooni looga qoray waa jira kutub gooni looga qoray aad fiican baa jirta oo intaad naxwada aad ku mashquuli lahayd oo wakti badan kaa qaadan lahayd ama eh, ayba aadan si fiican kugu bixi lahayn eh, aysan kugu bixin laga yaabo kutub gooniya oo inaad iyada akhrisato u baahan baa jira min axsan kitaab wa afdaluhu waxaa weeye muqni labiib muqni labiib ibnu eh, hishaam alansaari kitaabkii saas weeye ayb muqni labiib ana cariib kutub alcaajim saas magac baan malaynahay kitaabka marka min axsan kutub weye al kadib manaa intiisa badan bu ka hadlay ruuf macaani wey ruuf lmacaani wey kitaabka waa la nadmiyey eh, laba kun laba kun laba boqol labaatan iyo toddoba bayd miya mise labaatan adigu labaatan iyo toddoba meelaa soddon wax dhiman laba kun laba boqol soddon wax dhiman ayaa waxaa ku nadmiyey eh, wadaad ree etoobiya nimankan eh, walawiyiinta walow inuu yaha malaynahay adu qolahan canfarta iyo jabuuti ku dhow weeye ayib ma aqaan qolya waxa la yidhaha daaroodka ka mid ay ah, la dhasheen baa la dhahaa ninkaasaa nadmiyey wadaad kaloo maxaa la yidhahdaa maxamed amiinna waa harxa waa sharxa marka kitaabku waa la nadmiyey waana la sharxay asagoo sidiisina waa yeelay ibnu cuaymiin waad aragta mukhtasar buu leeyahy laakiin mukhtasarka ibnu cuaymiin waa wax yar haddii wax yar kitaabka waxba kaanfi maxay waa tahliil wey laakiin kitaabka weyn muqni labiib waxa wey kitaab la heli kara ma aha kitaabka ha la akriyo asaga waxaa inkastousan ikhtisaar magacaabin laakiin kutusa isag kasoo ikhtisaariyey wadaadkii yemaniga ahaa almawsic nuurudiin almawsici ninka iskale axkaam alqur'aan iska lahaa taysiir tafsiir aayaat alaxkaam eh, isaguna wuxuu le kitaab la yidhaahdo masaabiix almaghaani fi xuruuf almacaani masaabiix almaghaani fi xuruuf almacaani adiga lix boqoloo sabxa meelahaas wey waxaa wey muqni nebiga uga kaaftoomi kartaa haddaa asaga haysato asaga hesho lixdaa boqoloo safxaad akhriso waxaad kaga kaaftoomi kartaa muqni labiibka waxa weeye ilaa xad ilaa xad waxaa la odhan karaae waxaa la yidhaahdaa asigaad ku celceliso daraasayso ka daba ilaa xad waa kugu filaanhayaa muqni labiibka markaa kabacdi hoylna almuhim janiib thani asaguna waa jiray ninkii la odhan jiray mardaawi asaguna waa leeyahay marka kutub badanoo noocaasa kaaliftiisu isaguna lix boqol asaguna meel shan boqol wey kitaab fiican wey asaguna marka kutub fiican oo noocaasa jirta kutub fiican oo noocaasa ayaa jirta kuwa nadmiyana waa jiraan kuwa nadmiyana waa jiraan oo laba boqol konton biid meelahaas marba waxaan islahaa risaalo ka mid ah oo xuruful macaanigaasoo nadmi ah amaad qac ka haddii ilaah yirahdo waqtiga haddii ilaah saamax marka baabkan waa muhiim wey baabkaanu ayuha alikhwa waa baab muhiima wey hadduusan qofka u baxsanayn waxa weye hawshiisa waa iska barga dhexe wey waclam waxaad ogataa ana alkalaama ka hadalka fii hada albaab baabkan laga hadlo kalaamu waa ka hadil weeye fii baab min abwaabi naxwa laga hadlo waa runtiisa hayra laakina weeye annahu amar yeeshaanaya lamaa waqti kaura uu batay ixtiyaaju fuqahaa fuqahadu inay u baahi qabaanoo xaajiya dan u qabaan ilayhi ilaa hada albaab ay u qabaan dakaraha way sheegeen wey alusuuliyuuna culamaa usuul fiqi waa sheegeen wey maadaama ixtiyaaj baahida iyo danta ay u qabaan fuqahada iyo muxadisiinta iyo mufasiriinta iyo ay qabaan iyo qudaadu ay aad muhiim u tahay baahi badanna u qabaan dukira huna w waa lagu sheega oo macnaheedu yahay halkan anagu waan kugu baraarujinaynaaye meesha asalka u noqo wey daraasiya waqti ugu bax annagu waan kuu sheegnay waxaa wey allahuma hal ballaqtu wey waa ku gaarsiiye adigu noqo meesha asalkaaga macnid waa intaas wey wa ana aniga biyo shiiraazi haddaan hayna ushiiru waxaan farta ku fiiqahayaa oon tilmaamhaya ilaa maa yaktaru wix badanhaya oo min daalika kuwa ayaga ka mida ah, kuwa badan macnaha kulligood ma wada sheegaya laakiin midka badan oo laga yaabo qofku hadduuba hadlaba daqiiqad walbaba inuu ku soo celiyo kuwa noocaasaan ishaarahayaaba insha allahu tacala arrintiis fa min daalika waxaa ka mida ah man ayaa ka mida ah, man hadda waa ismi man baa ka mida wayadkhulu daalika oo man ah wayadkhulu ee yadkhulu fi lkalaam wey wayadkhulu lkalaama saas weeye asalku saas weye wayadkhulu ee yadkhulu lkalaama daalika oo man ugu galaa weeye fi listifhaam buu galaa su-aal weydiin والshardi ayuu galaa iyo wاljaزاء shardi iyo jaزa hadda waa wada socdaan wey mar haddii shardi lagu yidhaahdo jazina waa ka dhalanhayaa wey iyo wاlkhabari warkii iyo hadalkii laguu sheegay ayay man gashaa wey taquul waxaad odhanaysaa في الاستفهاam anigu mar haddaan inii sheegay meesha wax laga mutaalacaynaya waa dul marhaya shiraasina suu sheegay taquulu في الاستفهاam markii su-aal weydiin waxaad odhanaysaa man cindaka war agtaada yaa jooga ayaad odhanaysaa wey وman jaaءaka yaa kuu yimid baad odhanaysaa wey wtaquulu fi shari marka waad ujeedaa man jaaka adil de su-aal baa lagugu weydiiye aa ism mushtarag de man rag iyo dumar intaba ku dhacaysa wataquulu fi shari wاljaza waxaad odhanaysaa man akramanii akramtuhu man akramanii qofka aniga ikaraameeyo oo imaamuus oo ixtiraama hee akramtuhu ana waan karaamaynahayaa waan soorahaya waan soo dhaweynahayaa wey ninkii kalena hee qaran baan u goglahayaa wey naar baan ka warhaynahayaa wey man <laughs> casaani ninkii caasi aniga soo maaha ninkii caasi igu madax taaga caaqabtuhu waan ciqaabahayaa wey marka waa shardi waman casaani qofkii caasiya waxaa weeye caaqabtuhu wey waman casaani fainaka gafuuru raxiim nabilah ibraahim maxaa le khaliil raxmaan u fiirso abal ambiya subxaana allah waman casaani hee waxaa weeye ilaahow cadaab ma ah lakin maxay tahay waman casaani fainaka gafuuru raxiim subxaana allah marka waxay kutusaysaa ambiyada iyo awliyada ilaah iyo ahlu khayrku waxay la rabaan qof walba khayr bay la rabaan qof walba khayr bay la doonayaan Ah, marka agtooda waxaa naar gelahaya oo hoogahayo bahaya shareecada iyo diintiiyo dadka ahlukhayrkaa qof asagu khayrka diiday ah, inkaar qabe baadiyoobe duurka galay laakiin ayuu qof walba waxay la doonahayaan khayr bay la doonahayaan qofka marka muslimka saasaa la rabaa wataquul waxaad odhanaysaa fi lkhabar markaad warramaysa waxaad odhanaysaa hadal sheegayso jaaanii waxaa ii yimid man qof baa ii yimid ah, maxaa leeyahay uxibu aan jecelahay wey adoo waxay marka waa bimacnaa ladii isma usuul adigu yidhi jaaanii ladii uxibu bay la macno tahay jaaanii waxaa ii yimid man uxibu midaan jeclahay baa ii yimid weye marka waad ujeedaa su-aashii istifaamkii jazaagii iyo hardigiisii oo socda hardiga jazaagi oo socda khabarkii siduu sheekhu waa mitaaliye wuxuu ku yiri yaktasu wuxuu khaas ku yahay bidaalika kaas oo man ah wayaktasu daalika in yarada ka fiicnay oo ba'da laga gooyo wayaktasu daalika oo man ah wuxuu khaas ku yahay man duul buu khaas ku yahay yacqilu wax fahmayo caqlila weye caaqilku khaas ku yahay wey duuna ma mid sokadiis wey laa yacqilu aan caqli lahayn w bimacnaa man waxaa loo adeegsadaa oy u badan tahay caaqilka wey cidda caqliga leh ayaa loo adeegsadaa w cidda caqliga leh ayaa loo adeegsadaa marka dee caaqilka haddii la yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala manta waa loo adeegsadaa ilaahay subxaana wa tacala marka min baabi khabarna maogiye lama oran karo caaqil in la yidhaahdo maya mamnuuc wey mamnuuc wey marka dood baa ka jirta wey dood baa ka jirta dood baa ka jirta marka isaga soconaynaa marka tacbiirka in la yidhaahdo man yacqil manaha waa cibaaro un maxaa la yidhahdaa aada loogu badan yahay cibaaro aada loogu badan yahay wey laakiin waa un xoogaa tasaamuxu baa ku jiro wey marka marka xagga alle subxaana wa tacala laga hadlahay waa iska ilaalisa wey marka wayakhtasu bidalika oo man ah man dad bay khaas ku tahay yacqilu caqliloo wax fahmahayo wey caqliloo wax fahmahaya khaas ku tahay duuna ma mid sokadiis weeye laa yacqilu aan caqlina waxba fahmaynin marka waa say u badan tahay wey laakiin haddii la jamciyo tusaale ahaan haddii la jamciyo oo caaqilki iyo maala yacqilki meel la isugu keeno waa loo isticmaali karaa manta waa loo isticmaali karaa labadiiba min baab taqliid waa loo isticmaalaa ayib haddii sidoo kale adila ay kutusa daliil kutusayan oo isticmaalaysaa laakiin waa siday u badan tahay waa sidaan فصل wuxuu yihi وأyu تدخل في الإسلام والشharط والجزاء والخبر تقول في الإسلام wuxuu yihi وأyu kelimadaas ayu ayaduna تدخل way gelaysaa wey تدخل الكلاam way gelaysaa wey kalaamkii hadalka way geli في الاستفهام سؤال weydiinta والشharط والجزاء والخبر ayana waa gelaysaa intaasba ayana waa gelaysaa wey تقول أyu had الله baaرك الله فيها aad bay u dhib badan tahay adawaadka ugu dhibka badan ayay ka mid tahay wey ayadiiyo maadawa marka waxay rabaan ayagu si gooniya in loo fiiriyo ayay u baahan tahay wey xaggeeda ciraabta iyo macaanideeda aad bay u war badan tahay aad bay u war badan tahay rag baa maxaa la sacrab iyo maxaa la kitaab fasiix saclab kitabkiisa fasiix her saro wey kitaabkiisaas aad buu u fiican yahay wey marka iyo kitaabkiisa maxaa la fiq luqa saclab kitaabkiisa fiq luqa isaguna her saro wey laa madiila low marka rag ku qaldamay waa jiraan almuhim waa way dhib badan tahay wey taquul waxaad oranaysaa fil istifhaam waxaad oranaysaa ayu shayin tuxibuhu shay keekood jeceshahay wey shay midkeedkood jeceshaoo danaynaysaa oo maxaa leeyahay naftaadu danaynaysaa wey wa ayu shayin cindaka shay keekoo agtaada ahaaday marka qofki su-aal baad weydiisay wey qofki su-aal ayaad weydiisay wey wafi shari waxaad odhanaysaa waljaza taquul waxad odhanaysaa ayu rajulin jaaanii akramtuhu nin kastoo ii yimaado waan karaamaynayaa wey midabku rabaal ahaado haggaabnaada ha dheeraado caalimhaada jaahilhaada qanihaada faqiir ahaado ayu rajulin ninkii ka oho akramanii jinsigaasa maxaad jaaanii ii yimaado akramtuhu waan karaamayna waan maamuusahayaa wey wa fi lkhabari waxaad odhanaysaa ayuhum qaama midkii istaaga darabtuhu waan garaacayaa ayuhum qaama ayuhum xafida hee maxaa la yidhaahdaa jaazaytuhu akramtuhu ah, midkii maaa casharkii xifdiye ayuhu midkoodii qaama istaaga darabtuhu waan garaacaya waan xanuujinaya wayustacmalu dalika oo ayo waxaa loo isticmaalaa fii man yacqil wa fii man laa yacqil iyadu marka man waa ka waasicanta waa ujeedaa caaqil iyo maalaa yacqil labadaba waa loo isticmaalaa way iyada asal ahaanba laakiin man inta badan oo haalibka waxaan nidhi oo sheekuna kuu sheegay in loo isticmaalo caaqilka way marka wayustacmalu dalika oo ayu ah, waxaa loo isticmaala fi man yacqilu wa fi man laa yacqilu ayaa loo isticmaala marka iyadana halkan baad ka muraajacan wey faslu ama e, waa ma tadkhulu lilnafyi waltacajub walistifhaami taquul marka ma kelimadaas ma ah iyaduna waa kuwa aadka u dhib badan wey liannao macaanida ay ku timaadaa aad u tiro badan wey aad bay u tiro badanta macnaa kuwaan hadda u sheegay ha u qaadani kuwaan keliya sheekh manta oo keliya waxaa kutubta qaar kuu sheegayaan labaatan iyo lix macno labaatan iyo lix macna hadda meeshan waxba nool kuma sheegin marka waa ina saa ula socoto lagu meelaha loo noqdo wey meelaha in loo noqdo marka maadu iyana waa la mid wey iyana waa dhib badan tahay macaanidii awjadhay kutusaysa iyana aad bay u dhib badan tahay wixii ma تدخل ويجلسها وتدخل في الكلام كلامك ويجلسها وهذا اللي بيجلسها محي وجلسها للنفي إنه وحديده ولو نفي له سيدا لا يليس كلا الله استعماله لكن لا يليس أهاته يا حب بدن بيسكوها يعني أصحاب المعاني ما إنا ذو حكون نفيده iyo laa inaad wax ku nafido iyo lays inaad wax ku nafido keebaa xoog badan baa laysku haya dood adag baa ka tagan waliba khaasatan idaa kunta tufasiru fii kitaab illahi caza wajal waa ka sii xag jirtaa sheekh waa ka sii xag jirtaa hawshu saad moodaysa ma hawshu waa ka sii xag jirtaa ayib marka linafyi bay u gelaysaa watacajub walistifhaam wataqul waxaad odhanaysaa fi nafyi maa ra'aytu zaydan zayd ma arag baad odhanaysaa ilna ma saarin mana urina iga tag mooye wa fi tacajubi markaad la yaabka ay tahay waxaa weeye waad hawsha la yaaban tahay ma axsana saydan wey hay axsana saydan bacajab qabow hay sayd wanaajiyey oo qurxiyey oo saan u galay ayaa maxaa la yidhaahdaa yaa yaablow ma axsana saydan maxaa ka qurux badan oo qurxiya sayd wey wa fi listifaami su-aal weydiin waxaad odhanaysaa maa cindaka agtaada maxaa ahaaday wayadkhulu fi listifaami camaa laa yacqul wayadkhulu uu gelahayaa wey marka ma way gelaysaa fi listifaami markii la joogo camaa shay bay gelaysaa laa yacqilu aan caqli lahayn shay aan caqli lahayn waxbaa lagu weydiiyaa istifhaam markii la joogo shay aan caqli lahayn wax waa lagu weydiiyaa la soco weyo waqad qiila waxaa leeyahy inahu yadkhulu inahu ma yadkhulu waa gelaya aydan ku noqone liman yacqilu cidaan caqli lahayn cid caqlina waa loo isticmaala inahu ma macnaha madkuurkaasi kelimadaas baa hadda loo jeedaa yadkhul wuu gala aydan ku noqone liman yacqil siduu u galo oo loogu isticmaalo caman laa yacqilu ayaa loo isticmaalo oo u galaa wey aydan ku noqone liman yacqilu ciddi caqlile oo wax fahmaysa wey ka qowlihi tacaala wey wsamaaa wamaa banaha wsamaaa wamaa banaha marka maada hadda ku jirta wsamaa wamaa banaha maada ku jirta manaafiya mise waa masderiya baa laysku hayaa aayadda markaad fasirayso marka haddaad masderiya martana saddex ilaa aayadood bay ku soo aroorta maxaa la hadaad masderiya maraysana samadii baan ku dhaartay maxaa la yidhaahdaa waa bunyaanahaa buu markaa noqonhayaa haddii aad caaqil ka dhigaysana waa inaad tiraahdo samaa baan ku dhaartay iyo waman mid baan ku dhaartay banaaha oo markaas allah bay noqonaysaa laba tafsiirba waa jiraan wey saa marka waa loo socdo marka maada hadda meesha taalla manna waad ka dhigi kartaa oo ismus waad ka dhigi kartaa masderiyana waad ka dhigi kartaa marka fiirso mushkilada hadda durba kugu soo baxday maadii markaad aayadda tafsiirkeeda u timid waxaa lagu yidhi waa masderiya waman axaaha ee axwuhaa ku dhaartay markas noqonaysaa marka ah, marna waxa lagu yiri waa masderiye marna waxa lagu yiri waa ism mawsuul taa marka macnaheedu waxa weeye xuruuful macaani iyo howlahan markaad fasirayso kitaabullahi caza wajal asagoo howl gooniye iyo waqti gooni u baahan yahay wey marka waad ujeedaa caaqil iyo hayru caaqil labadiiba waa loo isticmaalaya lakin maxay ku badan tahay waxay ku badan tahay weeye inta badan loo isticmaalaa maalaa yacqilka bay u badan tahay lakin caaqilkiina waa loo isticmaalaa weeye ayb faslu wuxuu yidhi wa min ayaa ka mida wey wa min baa ka mido tadul min markaa waa xarf waad ujeedaa min tadkhul way gashaa tadkhul maxaa fi lkalaam hadalka way gashaa weeye min tadkhul way gashaa fi lkalaam liibtidaa'i bilaabasha alghaayati yoolka iyo maxaa la yidhaha meesha wax ka bilaabanayaan meesha hawshu ka bilaabanayso ayay maxaa la yidhaahdaa baa loo isticmaalaa wey iyo wtabciidi iyo bacdi weeye qayb jus iyo gabalna waa loo isticmaalaa wasilati silana waa loo isticmaalaa siladana waxaa laga wadaa markaas macnaha zaaid inay tahay zaaid inay tahay xagga ciraabta inay zaaid tahay laakiin xagga macnaha waxaa weeye waa macnaha goonihaysa way kordhinaysaa o macna gooni ayay kordhinaysaa ninka la ibnu qudaama maxaa ibnu qudaama yaan dhihina muxuu ahaa ibnu hishaam ibnu hishaam ibnu hishaam alansaari wuxuu yidhaahdaa jamaaludiin wuxuu yidhi ninkii la odhan jiray ibnu khalduun ninkii iska lahaa almuqadima almuqadama fi taariikh wuxuu yidhi annagu joogna tunis iyo halka carada joogna maqrib joogna ayaan waxaan maqalnay biyo masr waxaa ka soo baxay siibaweyhi fii hada اcasri fi naxw ayaa soo baxay macnaha wuxuu sheegahaya ninka la yidhaahdo ibnu hishaam alansaari jamaaludiin ayuu sheegahaya waxaan maqalnay biyo anago carraa joognaa waxaana soo gaartay masr iyo dhulka mashriq markaad joogto libiya wixii ka shisheey markaad joogto waxa mashriq baa lagu dhahaya masr mashriq bay noqonaysaa mashriq caalim islami bay noqonaysaa iyo de ciraaq iyo xijaas iyo shaam iyo dhulkaasoo dhan yaman waxay noqonaysaa iyo soomaaliya waxay soo noqonaysaa mashriqa caalim islami soo noqonaysaa waxaan maqalnaybi siibaweyhiga aad maqli jirteen qad zahara waan maqalnaybi marka ninka la ibn hisham nin saalan ma kitaabkiisa marka eh, qawaacid alciraaq wuxuu yidhaahdaa eh, inaad tiraahdo sawaa'id inaad isticmaasho oo tirahdo kalaamka ilaah iyo qur'aanka zaa'id baa ku jira waa khata weyn oo jazima buu yidhaha iska ilaali hawsha iska ilaali zaa'idka waxa laga hadlaya waa xagga markaad laqmaynayso waa ka go haddaad goyso laqmada ciraabta ku asaxaysaa laakiin macnaha maya macno gooniya wataa meesha loo keenay Ah, marka zaaidka waa inaad fahanto wax laga wado inaad fahanto marka waa sila silada marka zaa'ida ayaa laga wadaa xagga eh, ciraabta markii wax la ciraabay laakiin xagga macnaha maya leanno markay gasho waxaa la yidhaha tansiisun e waxaa la fi lcumuum midda la yidhaahdo wey ama tansiisun fi nafyi baa lagu leeya nas bay ku taha boqol boqol xataa lama diidi karo majaas ma geli karo markii laakiin iyadu meesha ay ka maqan tahay ha waxaa lagu dhihi kara waa la inkiri karaa laakiin haddii iyadoo meesha la keeno iyadoo xagga ciraabta zaa'ida lama diidi karo lagu ohan kara lagu ohanhaya taquul waxaad ohanaysaa ibtida bilog waaad ohanaysa i ibtida haaya markaad ibtida haaya iyo yool ood wa ka bilays waad ohanaysaa sirtu waan socday min albasra ayaan ka socday wey ila baqdaad wey sirtu macnaha socodkayga bidaayadiisii wuxuu ahaa wey on ka tilaabo qaaday he min albasra baan ka tilaabo qaaday ila baqdaad ila kuufa waad dhahaysaa wey haddaad soomaaliya joogtana hadda soomaaliya isticmaal wey laakiin haddaad dad weligaa maxaa la kuufa iyo baqdaad si aad u fadhido maalin dambe lagu yihahda ciraab maxaa la yidhaahdaa eh, jaa faaraxun faarax baa yimid oo tira wallahi low kaana huna zaydun la carabtu aan ciraabi lahaa hadda maxaa weeye xad faa'iida ma jiro laanna weligaa jaa zaydun waa inaad jaa zaydun jaa diiriya waa inaad dhihi karto jaa maxaa la yidhaahda xuseen waa inaad odhan karto jaa maxaa la jamal waa inaad ku bedeli karto aad ciraabtana isku mid inay tahay laakiin ciraabta hadduu ismu cajami yahay waad ugu qadari weyy jaa diiriya haddii la yidhahda ulgar ciraab hadda xarakada awa waan ku qadiraya waad odhanaysaa marfuuc calaamatu rafci ku qadiraya intaa wey laakiin ninkan magudbaha wuxuu ku leeyahay war meeshan zayd maxaa udhi weydaan ciraabe haddaan zayd oo lama ciraabi karo marka maxaa la ninkaas waa nin u khasaaray arday lagu khasaaray kaantka asaga way nasal allah salaam tayib marka eh, sirtu way min albasra way sirtu maxaa la yidhahda marka magaalada joogto muqadim waa waradal waa soo arooro waa yimid weeye waradal kitaabu kitaabkii baa yimid min fulaanin fulaan buu ka yimid nin amiire iyo nin qaadiya iyo nin adigu aad sugaysay baa waxa la warad alkitaabu kitaabku waa ka yimid wey waraaq baa ka timid min fulaan ee risaalo wey risaalada kitaabka ila risaalo iyo waraaq la qoray iyo mid weyn intaba waa loo isticmaalaa wey ayib saasaad odhanaysaa wey taas marka waxa waa ibtidaagii wey wa fi tabciid waxaad odhanaysaa markay bacdiga tahay taquulu waxaad odhan tabciidka waxaa lagu gartaa meesha iyadoo ay taallo baad bacdi dhigaysaa wey inaad tiraahdaa min inaad tiraahdo iyo bacdi inaad tirahdo waa isku macno labadoo midka rabtaad dhigi kartaa wey taquulu fi tabciid maxaa liha bacdigii iyo jusigi waxaad odhanaysaa taquulu waxaad odhanaysaa khud qaado min haadihi daraahima daraahimtan wax ka qaado wey wax ka qaado wax soo ma jeedi ma aha daraahimta wada qaado ma aha ud min haadihi daraahim daraahimtan wax ka qaadow laakiin khudi daraahim haddii lagu yihahdo he maxay tahay kurtigeed la kaco wey ah, macni marka soo isbedelayso ma jeeda khud min haadihi daraahim markaasa kurti wada qaato mar dhig baa lagu leeyay say adig hagu socotaa wax ka qaadaa lagu yiriye xageed u raranaysaa ah, marka u fiirsa macni durmasi isugaa bedelahay marka meeshaad maxaad dhihi kartaa khud min haadihi daraahim waxaan ohan karnaa khud bacda haadihi daraahim baan ohan karnaa khud bacda haadihi daraahim daraahimtan qaybo ka mid a qaadow adtu waan aatay wey oo waan faaidaysay min cilmi ulaanin ulaan cilmigiisii iyo wuuu arinayay cilmigu arinayay wax un baan ka faaidaystay wy waxaad dhihi kartaa meesha inaad tidhaahdo akhadtu he bacda cilmi fulaan baan qaatay baad ohan kartaa cilmigii fulaan uu arinayay qayb ka mida ayaan qaatay bada meesha dhigi karta saasa lagu kartaa wa fi silati saa'idka markay tahay saa'idka markay tahay agga ciraabta lakin macna gooni ay faa'iidaysa waxaa weeye waxaad odhanaysaa maa jaa'anii iima imaanin min axadin qof iima imaanin macnaha waa tansiis hadda la soco haddaad dhihi lahayd maa jaanii axadun ila icraabtu maxay ahayd maa jaanii axadun bayd axad marka waa ujeeda de waa faacilkii wey faacilkii wey nakirada marka faacilka asaga hadda laakiin maxaa jiray waxaa jiray xaraf saa'idaha jiray oo waxaa tihi maa jaanii min axadin min axadin waan jirna wey minta haddaan meesha laakiin ka dhufto waxaa weye waxaan leeyahay maa jaanii axadun baan odhanaya faacilku way noqonaysaa saa marka haddaan ihahdo hadda maa jaanii axadun haddaan ihahdo waxaa ii bannaa inaan ihahdo bal jaanii maxaa la yidhahdaa ashkhaasun wa rijaalun wa jamaacatun baa ii bannaa inaan ihahdo manihiisu bedel sooma jeedin laakiin markaa ihahda maa jaaanii min axadin markaa ihaahdo may dhihi karta hadhow maxaa l lakiin kuwo badan baa kuu yimid waxaan ku le wax maadan fahmin mintaan meesha taallo zaa'idada waa tansiis fi nafyi wey inaan cidno ii imaanin baa meesha nas ku tahay laakiin ayada haddaan meesha ka saaro waxaa weeye waxaan diidaya axad baa la diidaya moogi lakiin ciddii ka badan ee waa macquul waana waardi wey meesha waana la dhihi karaa marka zaaidada ujeeda marka ma ujeeda marka haddii lagu yidhi maa jaa'anii axadun iyo maa jaa'anii min axadin markii lagu yidhi macnihiisu isu bedelay sooma jeedin ha macnihi kala duwan yahay ayuha alikhwa marka taas waxa laga hadlaayo culumta marka saasay muhiim ku tahay ayib wuxuu ku yidhi wamaa birabci min axadin wamaa birabci wamaa maxaa la yidhahdaa birabci axadun bay asal ahay laakiin nin baa la geliyey wey aan soo marnay beytkaa isaga nabiqatu dubyaani aan soo marno wey xagee ku soo marnay meesha abwaabtan kuso marnay yaa sheegi kara kitaabka dib ha loogu noqdo kitaabka dib ha loogu noqdo kitaabka dib ha hmm, loogu noqdo jamaaca kitaabka hala muraajaceeyo kitaabka hala muraajaceeyo marka waa ujeedaa wamaa maxaa birabci ee meesha deegaankii iyo jabadkii weeye min axadin qof kuma sugno qof ku sugan iyo wax ku sugan wax dhaqaaqaya ma jiro ayib ma jiro faslun wuxuu yidhi wa ilaa kelimadaas ila marka dee baydku u dheeraa intaas waa lagoya dhashdhash waa lagoya maadaama hore u soo hormaray hadda uma baana sheekhu inuu soo celceliyo wax noocaas in la soo celiyo markaad wax qorayso looma baana haddaan dan gooni ku xirnay iska gooy marka inta ujeedada ba hadda keena faslun wa ilaa tadkhulu liintihaa'i lghaayati wey waa ilaa kelimadaas ilaa ah xarafkaas ilaa ah, tadkhulu way gashaa weeye tadkhulu fi lkalaam hadalka way gashaa weeye luqadda liintihaa'i lghaayati ghaayada meeshay ku dhammaanaysay yoolka iyo meeshay hawsha ku dhammaanaysay bay u gashaa wey ka qawlika orahadaadoo kale aad tiri weeye raakibtu waan fuulay weeye gaadiidkaygii baan fuulay baabuurkay baaskiilkaygii baan fuulay ilaa zaydin baan u fuulay ilaa zaydin marka socodkaaga iyo rukuubkaaga xaggee ku egyaha ku dhammaanaya ilaa zayd buu ku egyahay zayd ma dhaafahayo gurigiisa meel dhaafsan iyo maxalladiisa ma dhaafahayo marka rakibtu ilaa zaydin baan u fuulay weeye oo maxaa inaan u tago asaga soo salaamo ama wax ka soo barto ayib wa tustacmalu calaa zayd waa soo sheegnay maxay wadaadadu u isticmaalaan yaa sheegi karaa zayd waxaan wadaadadu aad baa loo isticmaala maxay tahay sababta laba sabab baan sheegnay tabaruk quraan ku soo aroor jazaak allahu khayr haya midda kalena oo sax wey midda kalena nisfu jawaab wey konton waa lagu siiyey xarakada xarakada daahir xarakada daahir maxay xarakada daahir daahir miyaa miyaa laga hadlaya <laughs> ism carabiyeed haddaad carab ism haddaad ku bilaabato oodan ku istaagin xarakadu waa inay muuqato haddaad tidhaha zayid hadda haddaan idhaa tusaale ahaan zayid baan ku eri xarakad miyaa iga muuqata hadda alwuquuf haddii lagu istaago sheekh waxaa wey wax haraka kama muuqanayso laakiin haddaan damca inaan xarake waxaan leeya zaydun baan odhanaya soo ma kala duwana zayd haddaan idhaa xaraka miyaa muuqata maya waa ku istaaga isimka haddaad ku istaagto waxba kama muuqanaya laakiin haddaan maxaa la yihahdaa wasliyo ama wax ku xirinayo zaydun baan odhanaya marka inaad fahamtay marka taa ma ahayn maxay ahayd taa waxay ahayd waa saddex xarafuu ka kooban yahay muxuu kooban yahay saddex xaraf za iyo ya iyo hee dee ilmka koob waliba midka wasadka ahe muxuu yahay waa reebahin soo maaha zayd marka waxa fudayd baa ku jira alkhifa fudayd baa ku jira laba xaraka bisaad ku hadlaysaa laba xaraka bas jag baad ka siinaysaa ayb xaggana tabaruk baa ku jira marka maxaa leeyahay waa tusabiyo waa saa wadaade waa tacliilaka wey aw tacaliil la soco aw tacaliil weeyada waqad tustacmal waa la isticmaalaa weeye ilaa waa la isticmaalaa bimacnaa maca baa loo isticmaalaa bimacnaa maca ayaa loo isticmaalaa ilaa waxaa loo isticmaalaa sida maca oo kale oo muqaarana macana waxay faa'iidaysaa waa daraf weeye waana isim waxaa la yihahda marka maca ayaa loo isticmaalhaya maca ayaa loo isticmaalaya marka mac iyadoo la caynka la reebo iyo maca iyadoo la yihahdo caynka la xarkee waa laba luqow laba luqo fasiixow waqad tustacmalu ilaa waa la isticmaalaa bimacnaa maca ayaa loo isticmaalaa ilaa laakin weya anahu amar yashaanaya laa yuxmalu laguma xambaara buu ku yidhi ilaa laguma xambaaraa macnaa mac laguma xambaaro weeye calaa dalika laguma xambaaro macnaa mac laguma xambaaro weeye ilaa bidaliilin daliil adu hesha maahan bimacnaa ilaa intaad aragta macabaan iska dhahay inaad tiraahdo adoon daliilaynin ha yeeli buu ku yidhi ah, hawshaa ku degdegi waa in daliilku tuso luuqawiya oo macnuhu kuu asaxi waaye ama qanana fuukaa noqdo ama laga fiicnaado macnuhu kaadidu ka soo boodow ilaa bidaliil ka qowli caza wajalla oo kale weeye wa aydiyakum ila almaraafiqi weye wa aydiyakum gacmihiina dhaqa weye ila almaraafiqi maraafiqda lala qabo wey markaas markaad fasirayso maraafiqda lala qabo Ah, laakiin haddaan iraa ilalmaraafiqi laga gaarahayo baan odhanaya soo ma jeedi haddaan laga gaarhayo aan ihaahdo maraafiqdu kuma jiraan hadda la soco haddaan ku ihaahdo gacmihiina dhaqa maraafiqda laga gaarahayo suxulku kuma jiro suxul iyo xusul qiraa'ataani sabciyataani min ahli reemudug iyo la soco almuhim maxaa la yidhahdaa marka haddaan ihaahda gaaris iyo ku jira labadaba laba tafsiiro laba tafsiir wey marka wa aydiyakum ila almaraafiqi wاlmuraadu bih waxaa weeye maca almaraafiq marka gacmihiina dhaqa oo xusullada lala qabo ama suxullada lala qabo lala qabo marka waa ku jiraan wey marka masaladooda adag ka taagan tahay wey masaladooda ka taagan tahay oo xagga luqawiyiinta iyo mufasiriinta iyo fuqahada ay isku hayaan asxaabu tahaara ay isku hayaan wey la soco marka daliil baa kutusahayo dee daliilkaa muxuu yahay wey daliil kutusahay waxa weeye adilada sunnada iyo dhaqanka nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam iyo saxaabada iyo selafka dhaqankooda baa kutusahayo in maxaa la yidhaha suxulladu ay ku jiraan oo dhaqitaanka ay maxaa la yidhaha ay ku jiraan marka min baab alwujuubba oo markaas waxay noqonayaan tafsiir mujmalkii buu noqonayaa oo waajib bay noqonayaan in suxullada la dhaqan noqonaya mise waa min baabu sunna oo haddii aanan suxullada dhaqinin waxaa weeye sunno un baan ka tegay wax dhiba male qowlaani weeye iyaguna soo macnaha fuqahadu waa isku hayaan fuqahadu waa isku hayaan ala socon marka almuhim shiraasi wuxuu ku yidhi eh, biduuni daliil ilaa ha ku xamba ilaa ha ku xambaari hee macaha ku ambaari waa inaad dliil hesho waa inaad dliil hesho wazacama waa sheegteen qowmun dad baa sheegto min asxaabi abi xaniifa ayaa sheegtay weeye anahu amar yeeshan yustacmalu in loo isticmaalo ilaa ama anahu ilaa yustacmal in loo isticmaalo fii macnaa maca in loo isticmaalo calaa sabiili اxaqiiqati si xaqaa lagu isticmaalaa daliilna looma baahnaya waa lagu soconayaabay dheheen warkan waad garateen hadda bushigan meeshu ku jiro shiraasi meeshuu ku yidhi inaad daliil hesho moogyaha isticmaalin ilaa bimacnaa macahu isticmaali ayay axnaaf nagu diideen oo waxay dhaheen maya waxay dhaheen sidaan rabaan u isticmaalaya daliilna uma baahni ilaahna waan isticmaali macana waan isticmaali iskusmacnaan u isticmaalaya waad garatee nimankaas soo maaha laakiin luuqadda annaga ku fadhina way annaga reer bani haashimo wey wa zacama waa sheegteen wey qowman dad ba zacama ku canfari soo moogtay wa zacama waa sheegteen wey dad bani haashim u sheeg waad ujeed waad fahmaysaan bay la tahay imaamku wey ninka la yidhaahdo muxuu ahaa ninka la yihaahdo waxaan ka hadlahayaa imaam shaafici baan ka hadlaya la socda wa zacama waa sheegeen qolaa waxay ku doodeen weeye oo min asxaabi abi xaniifa oo bacdigood kurtigood maaha annahu kelimadda iyadoo ilaa ah yustacmalu waa loo isticmaalaa fii macnaa waxaa loo isticmaalaa maca ayaa loo isticmaalaa calaa sabiili alxaqiiqati baa loogu isticmaalaa daliilna uma baahnid bay dheheen majaasna ma aha warka shiiraas aad watana diidna iyo shaaficiya ay wataan warkaasay dheheen wuxuu ku yidhi wahaada khata'un annaguna gaf baan ku xukunnay shiraazi warkiisa iska cadyahay waada khata'un waa gaf ya hawsha maxaa dhacay liannahu laa khilaafa liannahu amar iyo shaniya laa khilaafa dood iyo khilaaf kama jiro baynana waa baynakum weeye ayuha alaxnaaf doodu kama jirto annahu low qaala hadduu yihahdo qaa'ilun mid hadduu yidhaahdo lifulanin fulanun calaya dusheeda waxaa ugu sugnaatay nin baa maxkamad la keenay lacag baa loo qabsada markaasuu wuxuu yidhi anahu wuxuu yidhi low qaala hadduu yidhaahdo lifulanin fulan hebel waxaa u sugnaatay calaya aniga dushayda min dirhamin ka bilaabata ilaa casharatin toban laga gaarayo maxkamadda ninka marka laga helay ninka lacag ugu haysaa wuxuu yidhi fulan wuxuu ugu leeyahay min dirhamin laga bilaabo min waaxid laga bilaabo he ilaa cashara laga gaaro ashirku caashirku ma ku jiraa mise kuma jiro wey annagii idinku aan garanay waxaad dhahaysaan oo la soo boodaysaan kuma jiro caashirku ma gelaya sagaal baa lagu leeyahay hadday tahay de ma gelin wey macnaheedu maca maxaad u oran weydaan maca iyadoo lala qaba caashirka maxaa u oran weydeen wey waad jabteen wey waa layna galay wey luqadda markaa ku qabsanin hee qurayshaa ku qabsanina wey annahu low qaala hadduu yidhaahdo qaa'ilun yahay lifulana calaya min dirhamin ilaa casharatin weeye lam yalzamhu kuma laazimaya qaa'ilkaas weeye adirham alcaashuru dirhamka tobnaad kuma laazimayan lugumana lahaw sagaal waaxid laga bilaabo ilaa maaa la yihah tisca laga rabaa sagaalkaasu bixinaya caashirka sooma laguma lahow waana isla ogolnahay marka waa jabteen wey w laydinku ogola waad ogolayeen baa laydinku laazimi wakada waxaa la mida low qaala qaa'ilun hadduu yidhaahdo liimra'ati xaaskiisiba wuxuu ku yidhi anti adigu taaliqun waad furan tahay min waaxidin laga bilaabo hal mid ilaa talaata laga gaaro mid laga bilaabo ilaa saddex laga gaaro waad furan tahay buy haye lam taqac ma dhacayso wey aطalqatu haaliثu ma dhacayso wey laakiin waaxid iyo isnayn labadaasaa dhacaysa wy ti saddexaad baaqi bay marka isnaanya labaad ku furantae la soco wy ta waa isla ogolnahay wy fadalla wuxuu kutusa warkaa asaga calaa annahu kelimadan maxaa layiha ilaa ah lilgaaya haayada iyo meesha wax ku dhammaanayaan bay kutusaysaa ee maca ma ahano waxa ka dambeeya ma soo gelahayaan shiraasi u garramay soo ma jeedin ah, shiraasi waa garramay wy shiraasi wuu garramay marka asal waxaa baabkan waxaa weeye ilaa inay bimacnaa inay tahay weeye intihaa iyo haaye meel lagu dhammaada inay tahay oo wax ka dambeeya ayada iyo waxa ka horeeya laba xukun ay kala qaadanayaan asalku waa saas wey asalku waxaa weeye ilaa waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya laba xukun ay kala leeyihiin daliil laakiin haddaad hesho maca inaad u isticmaasho haa waa ogolnahay daliil naga dhaqaajo waa ogolnahay laakiin sida xanaaf inaad tirahdo maya waaba la iskaga wadi karaa waa laga diiday waana luuqana la laazimiyey oy weliba ogol yihiin fasl maan ka socdo wuxuu yihi wlwaawu liljamci wاtashriiki fi اlcaطf weeye kutubta qaar waxaa ku qoran wlwaawu liljamci wاtashriik wاlcaطfi oo meesha hadda fiidu taalo waaw la dhigo ah, marka waa cadaf saddexdaas la dhigaa liljamci waltashriik walcadaf la yidhaha fas walwaaw kelimadaas waaw buu ku yidhi xarafkaas waaw maxaa la ilaa waaw marna isim bay noqotaa marna xaraf bay noqotaa wawawtu waawa haddaad tiraa wawawtu waawa ah, waawan qore bay noqonaysaa waan waaweeye wawawtu waawa ah, waan waaweeye bay noqonaysaa <laughs> marka ismna waa xarf dhan wataa waljamcu yidhi maxaa walwaaw liljamci waltashriiki fi lcadaf wey saddex baa loo isticmaalaa ama tashriik cadafkii la wadaajiyo qaala bacdu asxaabina waxay dhaheen annaga asxaabtanada qaybo ka mida laytow shiiraasi hadduu kitaabka ku dayn lahaa asxaabu shaafici suu soo ballanqaaday bas hadduu inta ku dayn lahaa axnaaf iyo mutakalimiin iyo muctasilo goyn lahaa kitaabka wuxuu noqona waxaan la heli lahaa buu noqon lahaa nimankan inuu naga daayay ahaydba annaga shaaficiyada meeshaan ku xarbino bas nimankaan uu tuuro ayib wa qaala bacdu asxaabina waxay dhaheen asxaabu shaafici waxay dhaheen hiya waawdu kutubta qaar waxaa ku qoran nusa qaar waxaa ku qoran huwa ah, marka hiya iyo huwa keebaa in la quman luqa hadda nin culammaa tihiine aanu shuurayne keeban culimadu isku itifaaqeen mise khilaaf bayn culamaa huwa mise hiya nusakha labadu waad ku arkaysaa kutub shiiraais waxaad ku arkaysaa huwa iyo hiya labaduba waa ku jiraan ayb marka marna macnaha la maracsanahaya miya marna la milicsanahaya oo la fiirinahaya oo la xaq siinaya marna xarafka laftiisa inaha wey waxa meesha lagu hayaa wax kaloo badan ma jiraan waxay dhaheen hiya ama huwa litartiib weeye hiya maxaa la yidhaahdaa waxay u sugnaatay wawdu litartiibi tartiibin manaa haddaad tiraa jaaa zaydun wa camrun haddaad tiraahdo waa tartiib bay dheheen inuu zayd horeeye camarna dambeeye daliil waa tartiib bay dheheen saasay dheheen wahaadaa khaطaun buu ku yidhi wahaadaa khaطaun buu yidhi gaf wey hawsha ayada maxaa dhacay lannahu low kaana lannahu waxaa la yidhaahdaa waaw low kaana hadduu aan litartiiba hadduu ahaan lahaa lamaa jaaza ma banaanaateen an yustacmalu in loo isticmaalo oo loo adeegsada fiihi dhexdiisa lafdu muqaaranati lafdiga la xiriirtanka muqaarana isku dhejin iyo isla xiriirin xaaliya looma isticmaalin wahuwa muqaaranaduna waxaa weeye an taquula inaad tiraahdo jaaanii zaydun wa camrun macan baa iyimid soo ma jeedi saa tiraada macan baad isticmaalay jaaanii zaydun wa camrun macan hadday marka waaw ay ku tusayso macna almuqaaranati oo macna maca ay ku tusayso maca maxaad meesha u keen waa adoo macnaha tasaad jaaanii zaydun wa camrun waaw adoo yiri bay la macno noqonaysaa marka waana khataa weyaada marka waaw waxay ku tustaa hee waxaa la yidhaha jamci jamc muطlaq اljamci baa kutubta saasa u badan alwaaw hee limuطlaq اljamci inay maxaa la yidhaha macna kuu jamciso oo meesha waa lagu wada jiraa wey laakiin ama xagga tartiibkii kala horayntii kala awleynta kee awle ah ee waxaa weye waa macaani kale sidaa daraaddeed hadda nuxaadu marka hoos loo dego oo tiraa jaءani zaydun wa camrun aad tiraahdo hee hadda jamcaas nuxaadda iyo marka abutacaaliilka hoos loo dego waxay ku leeyihiin zayd inaad ku bilowday camarna aad dambaysiisay macno gooniya wadata agga craabta markaad craabso waa iska craabaysa waa iska dul maraysaa laakiin markii hoos loo dego he hawsha zayd waxaad u horumarisay lannu qofku waa caaqil waa mabaaliq waxaa weeye waa saaxib balaaqa iskama dhihi kara jaaanii zaydun waa camrun haddana uu yidhaha jaaanii camrun waa zaydun maya macanuu wataa dan buu ka leeyahay azayd ahamu he min alcamri weeye oo maxaa dhacay tusaale ahaan zaydku waaba waalidkiiba waaba aabbihiiba zaydku waa amiirkiiba waaba sheekhiiba waa mudaraskiiba waa qaadigii magaalada wa kada wa kada zayd maa quraan kusoo aroorayba waan barakaysanayna ma ujeeda inta maaa lagu sheegay marka zayd waa waa loo horumarinaya he macno gooniga ku jira wey ah, abtacalib saasay ku leeyihiin waa fahnagilata naxwadu waxaa weeye aad waa qasab waa sonkor waa malab markii xoogaa waxun kaaga bidhaamo haddii laakiin waxba usan kaaga bidhaamin dhagaxun la jebinayo god la qodayo balaayoinkaanu ku dhacday oo maxaa la yaha un balaayo noo dirtay wey raggii sayidku diray wey ah, laakiin mar dhow insha allah madarasatu maxaa la yaha linaxwa luqa waan furaynaa insha allah wax kale aan lagu akhriyaynin sideedaba ninka iridda ka soo galana soomaliya hadduu ku hadlo iridda laga caydin doono insha allahu tacaala ayib ah, kuma jiraan laakiin qudaada sheekh maxamed carabi kuma jiraan ah, qaldamin la socdo dhalinyarada waxaan ka hadlay dhalinyarada qudaada ay ugu dirinayaan magaalada laysku qabsanay ayib marka jaa'ani huwa waxaa weeye an taquula inaad tirahdo jaa'ani zaydun wa camrun macan hadda ma jeeda macan markii la isticmaalay labadiiba maca maxaa la yihahdaa macno goonihay wadataa waawdu waxay ahayd iska jamci bay ahayd laakiin maca waxay faa'iidaysaa muqaarana inay wada socdeen isku marna yimaadeen isku kolna yimaadeen isku jeerna yimaadeen marka macnaha ay nimankaa yidhaahdeen waxaa la tartiib waa khata buu ku yidhi waa runtiisu wey khata wey waa in daliil kutusa inuu maxaa la tartiib in meesha ku jiro tartiib waa in daliil kutusa abu tacaliil oo kale isticmaasho kama laa yajuusu aysan u banaayn an taquula inaad tira an yuqaala in la yidhaahdo jaa'ani zaydun baa ii yimid uma camrun macan iyagoo wada socdo haddii nin ajrumiga soo akrisay intuu ku yimaado ku yihah jaaani zaydun wa camrun uma camrun eh jaaani zaydun uma camrun macan he maxaad dhahaysaa war isma qabatay kala daa baad dhahaysaan go-aan ahay isma qabata hawshaas jaaani zaydun wa camrun macanna dheh ama waxaad tidhaha jaaani zaydun uma camrun intaa ku gaabsao laakiin macan maya diidnay sababtoo macadii muqaaradu maxay faa'iideynaysaa leannao uma maxay faa'iideynaysaa tartiib iyo hee tanaaqi bay faa'iideynaysaa wey marka isma qabtaan muqaarana in la wada socdo haddana la kala dambeeyo hawsha waa tanaaqud wey lagana yeeli maayo marka shiraasi waa laazimi sax wey marka waawdu liljamci watashriir walcadaf wey وتدخل way gashaa weeye وتدخل way gashaa waawdu بمعنى رب bay كلام وتدخل الكلام wey بمعنى رب iyadoo ay كلام gashaa في ابتداء الكلام كلامka bilowgiisa ay dhacdaa كلامka bilowgiisa ay dhacdaa qawli rajzi weeye qawlka maxaa la kii raajiska ahaa geeraar wey geeraarkii geraarka wey xaggana waxaan kusoo marnaan umalaynaya mise meel kale meel kutubta ha kutubta qaar waxaa ku qoran kutubta qaar waxaa ku qoran meesha hadda rajis ku qoran tahay basiid baa ku qoran basiid baa ku qoran ayib xataa ninka iska leh hoostan aniga hadda waxaa iigu qoran hada albeyt min qasidati lishaaciri rugbatan eh, ibnu alxajaaj ibnu alxajaaj eh, min baxri rajis baa ku qoran kutubta qaar waxaa ku qoran inuu nin kale leeyahay baa ku qoran nin kale leeyahay yaa ku qoran kutubta qaarkoodu ayib almuhim eh, wamahmahin muqbaratin arjauhaa wy ninkaa muxuu yidhi wamahmahin ah, meel bahgooya wamahmahin meel bahgooye ah oon wax biyo iyo baad iyo wax la weeshay midna aysan lahayn wamahmahin meel bahgooye ah oon wax jooga aysan jirin muqbaratin macnaa ay boorowday oo casaatay wey arjaaho dhinacyadeedoo dhan wey si abaarti ka badantay oo geedihii boorkii iyo dabayshii ay fuuleen yaa geed ishaadu qabato iyo wax ishaadu qabato iyo meelaad harsato iyo waxaad cunto iyo waxaad la hadashay midna ma jir gebigeed boor bay noqoto way soo ekaatay waaa bahgooye mafaazatin weye muqbaratin boor badan arjaauha marka hadda waawda ujeedada ay wa ruba mahmahin wey waa ruba waawda waaw ruba wey ah, waaw ruba wey maxaa la yidhaahdaa marka waaw rubada waxaa la yidhahda meeshii rubadii baa ka xadfan ma iyadaa maxana wax jaraysa mise waawda lafteeda wax jaraysa waad garanaysaan waxa la isku hayo doodaas waa taaganta laakiin awal kalaam intay dhacday fi ibtidaa' ilkalaam waawda waxaa loo isticmaalaa bimacnaa ruba ayaa loo isticmaal marka ruba badana ama yara labada macno ku jirta waad garanaysa wa filqasami dhaarta markii la joogo soo ma aha taquumu waawdi way istaagtaa maqaama ba bay istaagtaa wey ba booskeedi bay istaagtaa wey ag marka dhaarta xuruf ulqasm waad garanaysaa bimacnaa waxaa shiraashi wuxuu rabaa inuu ku yiraha u fiirsa hadda markaad dhaaranaysa asal waxaa ah inaad ba isticmaasho waawdu farac bay ka tahay saas rabaa inuu ku yiraha soo ma jeedin durbo kale macnaha usuuliyiintu say wax u milicsanayaan wad la yaabay saawo sidaa daraaddeed bay waxay yidhahdeen sarkash eh, iyo keyrkiisa barmaawiya waxay yidhahdaan usuuliyuun lahum daqaa'iq wa macaani maxaa la yidhahdaa fi naxw wa fi lxuruuf laa tajidu cinda luqawiyiin luqawiyiinta haddaad maantao dhan baarta kutuba luqa aadan ka soo helayn ayay usuuliyiintu ku ishaarayaan ku bidhaaminayan kulli war macnahan ay faa'iisaya socbay ku dhahayaan ayib iyo xataa mufasiriin iyo cidna aadan ka helaynin wey cidna aadan ka helaynin mar haddii luqawiyin ka heli maysa mufasiriin muxadisiin warkooda badaawo ayib marka wafil qasami markii dhaarta la joogna taquumu waa waxay istaagtaa maqaam ilbaab istaag taqul waxaad oranaysaa wallaahi baad oranaysaa bimacnaa billaahi wey billaahi ado bilah yiri way lamcana tahay taasay lamcana tahay marka waaw macaanidaasoo dhan ayay faa'iidaysaa wey fasl walfaa'u xoogaa waa inaan wadaw walfaa'u fa'ni baa ka mida weye walfaa'u faada iyaduna fil kalaam markay gasho waxay u sugnaatay bimacnaa litacqiibin cirbin weeye iyo watartiibi kala darbaysiinba ut kala dambaysiin ayay u sugnaatay wey taquul waxaad odhanaysaa jaan macaani badan bay iyaduna leedahay macaani aad u badan bay leedahay wey macaani tarsiic iyo taxsiin iyo tacqiib iyo tartiib iyo maxaa la yidhaahdaa he bimacna shard macaani aad u badan bay leedahay faad wey marka ma sahlan faad lafteedu jaani waxaad taquul waxaad leedahay jaani waxay zaydun fa camru ah, marka jaani zaydun baa ii yimid fa camrun hadda sooma jeedin waa tacqiib faad waxay kutusaysaa markiiba inuu yimid waxay kaloo kutusaysaa he inuu ka dambeeyey ah, tartiib waa kala dambeeyen ah, oo zayd baa horreeye wa macnaahu maxaa la yidhaha waxaa weeye jaanii waxaa ii yimid camrun baa ii yimid weeye cuqayba waa kutubtiisa ku qoran shiraad kutubta waxa u xarakeeye loo xarakeeyaa maxaa la yihahda cuqayba ee ciribyalayda markuu saa u yimidba waa i yimid marka cuqayb inaad tirahdana waa baanta waa taskiirta waa banaan tahay caqiiba inaad tirahdana saa ku socota labaduba waa laba luuqa waa banaan yihiin cuqayba inaad tirahdo iyo caqiib inaad tirahdo caqib inaad tirahdo kutubta qaarkood waa ku qoran tahay oo ya-da ka goyso oo tiraahdo macnaahu jaa'ani camrun caqiba zaydin inaad tirahdo oo ya-da goyso inaad ya-da goyso waad leedahay inaad caqiib tirahdo waad leedahay cuqayb inaad tirahdo waad leedahay inta waad dhihi kartaa marka zayd markuu saa igu yimid gadaasheeda oo yar wey gadaal yaraydeedaba markiibaba camar bu iyimid ah, markiiba u cirbinayo cirbtu waayo waidaa dakhalad hadday waidaa dakhalta haddaad gasho asuuqa suuqa haddaad gasho qof waxaad ku dhahaysaa waidaa dakhalta suuqa fashtari baad dhahaysaa kada kada iyo kada soo iibsada odhanaysaa bimacnaa markaad suuqa saa u gasho hadaahina markaad suuqa lugta gelisaba dukaanka kugu horey wax ka soo gadow hadaahin marka waidaa dakhalta suuqa hee dukuulkaaga aad suuqa saa u gasho waa inuu cirbiyo ishtiraaggaaga wax soo gad waa inu cirbiyo ah, fashtari kada yaqtadii wuxuu keensanayaa daalika hawsha iyada ah oo fashtari waxay keensanaysaa caqiba dukhuul markaad saa u gashaba maxaa la yidhaha wax ka soo gada wey caqiba dukhuul markaad suuqa saa u istaagtaba qof hala sheekaysan oo hashaahaynin oo taleefon ha dirsanin oo meelaha ku daahine ee eh, markaba inta wax iibsad soo noqo wey marka waa cirbin sooma jeedin waa cirbin dukhuulki markaad saa u gashay markii wax soo gada wey faslu wa uma buu ku yidhi kelimadda uma ah waxaa weeye ama maaha dee la soco kala labo ama maxay ahayd he bimacnaa huna w makan wasama sooma litartiibi weeye waa kala dambayn weeye maca muhlatin ay wakti zamanin qaliil wey muhla macnaheed waxaa weeye zaman alqaliil wey wakti yar wey muhla macaani badan ba ilahy luga alcarabiya lakin halkan waxaa loo isticmaalaya muhla waxaa loo isticmaalahayaa zaman alqaliil wey wakti yar wey waxa yar baa loo isticmaalahaya macmuul watarakhi iyo kala dambayn wey taquul waxaad odhanaysaa jaaani zayd baa ii yimid uma camrun baa ii yimid wey marka wax yar buu ka dambeeye wey marka tartiib weeye iyo tarakhi maca muhla wayaqtadii wuxuu kaloo keensanahayaa wayaqtadii wuxuu keensanaya uma waxay keensanaysaa an yakuuna inuu ahaado camr inuu ahaado tusaale ahaan bacdahu bacda sayd inuu ahaado bifaslin kala saarid wey kala saarid baa udhaxaysa markuu sayd kula soo istaago asalaam calaykum calaykum asalaam bal iska warran aad tiri camar baaba yimid wey marka fasal yar iyo kala saarid baa udhaxaysa kala saarid baa udhaxaysa wayaqtadii wuxuu keensanahayaa kelimadaas uma waxay keensanaysaa an yakuuna inuu ahaado maxaa leeyahay camar inuu ahaado bacdahu bacda zayd bifaslin waxbaa udhexeeyo waxbaa udhexeeyo kelimadaas am lilstifaam bay usugnaata wey lilstifaam ayay usugnaata wey baabka fasalkan waaa la yihahdaa inaan bejkana may am soo maaha bay usugnaata qul waxaad odhanaysaa akalamta am laa miyaad hadashay akalamta miyaad hadashay am laa ah. manaa akalta am laa ma ah wey akalta miyaad cuntay akalta sax aniga hadda waa qona akalta am la saas anigii qoran laakiin kutuba nusqa qaar waxaa ku qoran oo carabkayga gabdho la booday akalamta kalamta hadda meeshan naga maxaa la yidhaahdaa miim yaa noogu qoran ciduu miim u qoray miyaa jira ma jiro marka akalta am la miyaad cuntay mise maya macnaha saas la yihahda waxbaad cuntay mise maya miyaad hadashay mise maya taas maa la weydiiyey watadkhul way gelaysaa wey bimacnaa aw ayadana way timaadee am waxay timaadaa aw iyo am markaad wax qorayso khaasatan markaad wax qorayso meelaha waxay ka mid tahay lagu simbiriirxoodo lagu simbiriir markaad wax qorayso am iyo aw saad kala isticmaalayso am iyo aw saad isticmaalayso marka xuruuf almacaaniga baad ka fiirin doontaa marka eh, watadkhul bimacnaa aw bay meesha u gashaa wey awdu de marka maxaa la yidhahdaa iyaduna waa un shaki bay faa'iidanaysaa wey taquul waxaad odhanaysaa sawaan waxaa siman axsanta inaad hagaajiso am lam tuxsin inaadan hagaajin ah, inaad hagaajiso inaad hagaajin waa siman tahay waxaaga annaga hawl noo taalla ma aha Eh, marka eh, waa si marka am hadda ujeeda sida loo isticmaalaya waa simanta istifhaamna waa loo isticmaalaa eh, bimacnaa awna waa loo isticmaalaa inaad hagaajiso inaad hagaajiso waa isku hamid labada waa loo isticmaalaa fasl wuxuu yihi waa aw awda bal ku gabagabaynaya waa aw wuxuu tadkhul way gashaa lishaki fi lkhabar ah, shaki iyo maxaa leeyahay aadan hubin hadalka ayay u gashaa fi lkhabari markaad warramayso taquul waxaad odhanaysaa kalamani zaydun aw camrun labadaas mid baa ila hadlay nin masaladan iyo warkan ma hebel baa ii sheegay mise hebel wey marka waa shaku fi اkhabr taquul waxaad odhanaysaa manaa aw tadkulu lishaki iyo inaadan hubin min amutakalim qofka hadlay inuu shakisan yahay waxaad odhanaysaa في البر markaad warramayso تquل waaad leed klmnii زayد أو cmru mid ba labada ila mid ma xusuusta lakin وتdkل way gashaa wey في التkhyiiri doorin weeye in la doorisiiyo qofka la dooransiiyo في اlأmri xagga amarka wey marka wa lagu farhayo oo lagu yihahdo samee waxaas ama waxaas wey samee kada aw kada in lagu yihahdo doransiinaya ka qowlihi weeye tacaala icaamu casharati masaakina min awsati maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum marka hadda waa la dooransiiye amar baa meesha yaale icaamu casharati masaakiina ah, masaakiina min awsati maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum waa lagu dooransiiyo marka tan waa mid la ohan jiray maanicat اkhuluw midda la ohan jiray bimacnaa waxaa weeye labadaba inaad ka wada tagta laguma ogola laakiin mid baa lagu ogolay inaad ka tagta kale inaad samaysana waa laazim laga rabaa maanicat اkhuluw midda yidhahdaan ayb maxaa ka soo horjeeda maanicat اljamci midda la ohan jiray maanicat اljamci maxay tahay tazawaj hindan baa lagu yidhi aw ukhtaha ama hinda guurso ama walaasheed taa macnaheedu maxay tahay waa maanicat اljamci labada gabdhood walaala hadii guurkuma wada xiri kartid waa mid inaad ku gaabsato aad ku agabsatotahay wa qaala bacduhum bacd maxaa la yidhaahdaa bacdigan hadda mark haddii la fiiriyo de shiiraas waxaa hadalkiisa u socota inuu yahay usuuliyiin u yahay inuu usuuliyan wa qaala bacduhum bacd usuuliyiin saasoo hadalka daahirka ka muuqata wey laakin wa qaala bacduhum hadii la waxay ku dhicleen in la yidhaha he bacdu luqawiyiin aysa kadalika ila baabkan yaa iskale naxwiyiin baa iskale bacduhum bacdu naxwiyiin in la yirahda ahaan lakin hadda sida ka muuqata waxaa weeye waa usuuliyiin qaala bacduhum bacdu usuuliyiin waxay dhaheen fi nahyi tadkhulu nahyigana way gashaa weye aw way gashaa wey manaa fi nahyi nahyigii diidadiina tadkul way gashaa awiya liljamci jamcin wey labadiiba la jamciyo oo markii lagu yiraahdo maxaa la yihaahdaa walaa tuic aaiman he aw kafuura ay laa tuic axada minhum bay noqonaysaa markii lagaa nahiyey he labadiiba meesha waa ku jiraan wey walaa tuic aaiman aw kafuuraha marka mid un la hadla kan kale hala hadli miya mise waxaa weeye laa tukalim he axadan minhum labadooda faajir iyo beenlow iyo aati midna hala hadli ma noqonaysaa marka saasay nimanbaa saas yiri في النهي تدخل ويجلس في النهي للجمع واللبض يبقى معنا ماشي اكو دجين والو ديده ياو والاول مد كهره او اه حال يراهدا تخييرك هو الاصح اساسا فيوبي بدن بو جنساس رجحدي lakin nimankan kale warkoodu ma sahlan sheekh nimankan kale warkoodu ma sahlan la soco muxuu hirshiilaasi muxuu u daliilsada liana nahya buu yidhi hadda maxaa la yidhahdaa khata kamuu cabiri sooma jeedin khata kamuu cabirin muxuu uga cabiri waayey isla inay xoog badan tahay wey intabi sheekh khata muusan waa inay xoog badan tahay wuxuu ku yihi walawalu asaxu kaasaa saxiixa laakiin kale laftiisu he eh, muxuu noqonayaa ee eh, saxiix buu noqonaya kana asax laakin kalena laftiisu he eh, xoog badan yahay asax way la soco liana nahya waa haddii afcala aan ku wadna fii baabiha laakiin haddaad diido Eh, oo in yow aad soo istaagto waxaan kulena soo soco adilada kale waa iska dhib yartahay wax dhib male wuxuu ku yidhi liana nahya buu ku yidhi wuxuu ku tacliiliyo daliil ah liana nahya diidadu amrun wey waa in lagu amraayo nahyisiisa macnu muxuu yahay nahya macnihiisu waxaa weeye amrun bitarki waxaa lagu farahayaa oo dusha lagaa saarayaa inaad shaygan ka tagtood ka fogaato marka ifcal waa iijaad iyo samayn weeye laa tafcal waa amar ayaduna oo ah ka tago oo ka fogow buu ku yidhi ah, lianna nahya amrun weeye bitarki shayga inaad ka tagto ka fogaato lagu amraayo wey waana sax midda ayada wax dhiba male kal amri oo kale amarkiiyo faritaankii weeye amrun weeye bilficil inaad wax la timaado lagu amro o kale amarku waxaa weeye amrun bilficil inaad shaygan iijaadi inaad samaysaa lagaa rabaa salli haddii luga waxaa lagaa rabaa ficil salaad liraa inaad la timaado qum haddii luga waxaa lagaa rabaa ficil qiyaam liraa inaad samayso haddii luga laa taqum waxaa lagu amray weeyhe inaadan istaagin so warki lama galbeed marka saas mushkilaa isgu leeyahay wey ayb faidaa lam yaqtadi hadduusan maxaa leeyahy aljamca ma keensanaysa wey meeshu ka xadfan yahy lakin waa in annagu waa macni waa inaan cilo qabayno lam yaqtadi aw ma keensanaya weeye aljamca ma keensanayo fi nahyi nahyigiina ma keensanahayo oo ayadi amarka iyo nahyiga isku mid baan ka dhigahaya suusan amarka u keensanayn in labadaba la wada jamciyo ee mid aad dooranayso kadaalika nahyigana ma wada kulansanahayee mid baad maxaa leeyahy ku kaaftoomaysaa shidaas sidaasuu rabaa inuu ku yihahdo rajaxanahaya laakiin mas'aladu ma sahlana la socdo mas'aladu mas'alo sahlan ma aha wey hada wabilahi towfiiq sal allah waslm calى nabiyina moxamed wcalى alihi وaصxaabi ajmaciin